bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabu taqriib lilimaam اnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay ijaazada iyo anwaacdeeda oo guud ahaan ka mid ahayd qeybkii ka hadlayay taxamulka xadiidka habka hababka loo soo xambaaro ama anwaacu taxamul taxamul ilxadiid ijaasada ayaan ku jirnay oo nooca saddexaad ahayd qaala almualifu raximah llahu tacaala fain kaanat ijaazatu shaykhi shaykhihi ajaztu lahu maa saxa cindahu min samaacii fain kaanat haddii ay tahay ijaazatu shaykhi shaykhihi sheekhiisa ninka sheekha u ah ijaasadiisu hadday ahayd ajaztu lahu waan u ijaaseeyey maa saxa wixii ansaxay cindahu isaga agtiisa oo sheekhii baa loo jeedaa waxa hadlayana waa shaykhu shaykha ajaztu lahu waan u ijaaseeyey maa saxa wixii ansaxay cindahu isaga agtiisa ku ansaxay min samaacii oo aniga maqalkayga min samaacii ay min masmuucaatii wixii aniga aan maqlayna xaggeeda yaan ugaga ijaaseeyey fa ra-aa uu arko samaaca shaykhi shaykhihi fa ra-aa uu arko daalibkan ama raawigan inuu waxwariyo rabo samaaca shaykhi shaykhihi sheekhiisii sheekha ninka u ahaa samaackiisa ah uu arko ama masmuuciisa falaysa lahu uma sugnaanin riwaayatuhu shayga uu arkay samaacaas inuu wariyo can shaykhihi daalibka sheekhiisa inuu ka wariyo uma aha canhu can shaykhi shaykhi soo sheekhana ka warinayo xataa yacrifa intuu daalibku ka aqoonsado annahu saxa inuu ansaxay cinda shaykhihi sheykhiisa agtiisa waxaas inuu ansaxay kownuhu ahaanshihiisa inuu ansaxay min masmuucaati shaykhihi sheekhiisa waxyaabihii uu maqlay suurada marka masaladan oo ka hadlayo waxay tahay ardayba wuxuu rabaa inuu wax wariyo ijaaso inuu ku wariyo ayuu rabaa ardayga sheekhiisa ninka sheekha u ah ayaa mathalan wuxuu ijaaseeyey oo ardadiisa uu u ijaaseeyey oo uu yidhi wax allaale wixii ansaxo sheekhu sheekhi baa dhahayo wax allaale wixii ansaxo oo adiga agtaada ka ansaxo ardaygayga hadda ah oo aniga masmuucaadkayga inay yihiin agtaada ka ansaxo waa ku ijaaseeyey buuyii shaykhu sheykh ayaa wuxuu leeyahay wax allaale wixii agtaada ka ansaxo adiga oo aniga masmuucaadkayga ah inay masmuucaadkayga yihiin agtaada kaga ansaxo waa kuu ijaaseeyey ninkii sidaa lagu yiri ee ardayga ahaa ee shaykhu sheykh uu saa ku yiri Ah, isaga ardaygiisii oo hadda inuu xadiidka weriyo rabo ayaa wuxuu la kulmay ou arkay isaga sheekhiisii ninkii u sheekha ahaa shaykhu shayqi masnuucaadkiisii buu arkay laakiin ma oga in shaykhu shaykhaas ardaygiisa oo daalibka markaan sheekh u ah inuu agtiisii ka ansaxay waxaana inay sheekhii masnuucaadkiisi yihiin iyo in kale ma oga ma warin karo marka ijaasadaas maku warin karo ilaa ijaasadaas waxay ku qaydnayd oo ay ku shardisnayd maa saxa cindahu min samaaci wixii inuu samaacayga yahay agtiisa ka ansaxo haddana lama oga sheekhan agtiisu inay ka ansaxeen waxaana inay yihiin min masmuucaati shaykhi shaykh ay yihiin marka waa saddex jaranjaro nin waxba warinayaa sheekh buu leeyahay sheekhaasna nin kalaa sheekh usii ah sheekha kore sheekhu sheykha ah ayaa ijaasadiisu waxay ahayd waa kuu ardaygiisii kan waa shaykhu sheykh wax hadlaaya waxa uu la hadlaayana waa sheykh daalibna inuu wax wariyo rabaa shaykhu sheykhii ayaa marka sheekhii wuxuu ku yiri ajaztu laka wuxuu ku ijaaseeyey maa saxa cindaka min samaaci waxa agtayda masmuucaadkayga wix adiga agtaada ka ansaxay inay masmuucaadkaygi yihiin arday hoose ayaa marka wuxuu arkay sheekhaas sheekhu sheekhaas wax isaga masmuucaadkiisii ah laakiin ounan ogeyn dadkii uu u ijaaseeyey oo isaga sheekhiisii ka mid yahay inuu agtoodii u ansaxay masnuucaadkii sheekhoodii inuu yahay iyo in kale ayb taasoo kale marka ma werin karu leeyahay fain kaanat hadday tahay ay ahayd ijaazatu shaykhi shaykhihi shaykhu shaykh ijaasadiisii ajaztu lahu waan u ijaaseeyey maa saxa wixii ansaxay cindahu agtiisa ku ansaxay min samaacii oo aniga samaacayga ah ugu ansaxay fa ra-aa markaa uu arkay samaaca shaykhi shaykhihi fa ra-aa daalibkan hoose ayaa arkay samaaca shaykhi shaykhihi sheekhiisii ninkii u sheekha ahaa masmuucaadkiisiibuu arkay falaysa lahu uma aha riwaayatuhu warintiisa inuu iska wariyo can shaykhihi uu ka wariyo canhu can shaykhi shaykhina oo uu cuskado xaggiisa ka wariyo xataa yacrifa intuu ka aqoonsado ka ogaado annahu saxa inuu ansaxay cindahu isaga agtiisa inuu ku ansaxay annahu saxa inuu ansaxay cinda shaykhihi shaykhiisa agtiisa kownuhu inuu ansaxay ahaanshadiisa min masmuucaati shaykhihi isaga sheekhiisii sheekhiisii kale masmuucaadkiisi inuu yahay yacni sidaa ahaanshadeeda intuu ka ansaxo ma sidaa ka aqoonsado ma warin karo oo sidaa ugama warin karo ayb farcun qaala abulxuseyn ibnu lfaris abulxuseyn ibnulfaris waxa uu yidhi ayb abulxuseyn axmed ibnu faris ibnu zakariya ayaa la yidhaahdaa waa saaxibu mucjami maqaayiis luga ayb waxa uu yidhi alijaazatu ijaazada ma-khuudatun tu la qaatay waay min jawaasi ilmaa biyaha banaanaanshadooda banayntooda yaa markaa laga soo qaatay alladii biyaha oo tusqaahu lmaashiyatu maashiyada la waraabiyo walxarhu beeraha lagu waraabiyo yuqaalu waxaa la dhahayaa istajaztuhu <clears throat> biyihii inuu ii ogolaado ayaan ka dalbaday fa ajaazanii waa ii ogolaaday istajaztuhu waan ka waraab dalbay fa ajaazanii waa i waraabiyey idaa asqaaka hadduu ku waraabiyo maa-an biyo hadduu ku waraabiyo limaashiyatika o ardika xoolahaaga iyo dhulkaaga uu kugu waraabiyo kadaa sidaasi la eg daalibulcilmi ardaygu yastajiizu alcaalima caalimkiiba wuxuu ka dalbanayaa cilmahu cilmigiisii fa yujiizuhu caalimkiina wuu u banaynayaa oo waa siinayaa cilmigiisii facalaa haada qowlkan korkiisa haddaan qabanno yajuusu waxaa bannaan an yuqaala in la yidhaahdo ajaztu fulaanan masmuucaatii hebel waxaan u ogolaa waxaan siiyey wixii aniga aan maqlay ayb masmuucaadkaygii waxyaabihii la maqlay xaggaygii ahaa xaggaygii laga maqlay ayaan hebel siiyey waman jacala alijaazata ijaazada qofkii ka dhigto idnan ogolaansho wahuwa almacruufu waa sida macruufka ahe yaquulu wuxuu dhahayaa ajaztu lahu waan u ogolaaday oo waa u idmay riwaayata masmuucaatii masmuucaadkaygii warintoodii baan u ogolaaday wamataa qaala goortuu yiraahdo ajaztu lahu masmuucaatii facala alxadfi baa ku jiro kamaa fii nadaa'irihi oo mudaafba u xadfan ayb ajaztu lahu riwaayata masmuucaati ayaa u xadfan qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa tustaxsanu lijaazatu ijaazadu waa la wanaajistaa idaa calima almujiizu qofka wax ijaazaynayo hadduu ogaado maa yujiizu waxa uu ijaazaynayo wa kaana almujaazu kan la ijaazaynayana kan loo ijaazaynayana ay almujaazu lahu waaye min ahli lcilmi wa kaana almujaazu kan loo ijaazaynaya lahu isaga loo ijaazaynayana min ahli lcilmi ou ahaado haddii ninka wax ijaazaynaya mujiizka ahna waxa uu ijaazaynayo mujaazu bihiga uu ogyahay kan loo ijaazaynayana ou nin cilmiga ka warqaban yahay ayb oo ruux markaa ahlu cilmiga uu yahay ayb maxaa yeelay ijaasadu liannahaa tawasucun wa tarkhiisun waa tawasuc iyo u ogolaansho iyo ruqsayn ayb yata-ahalu lahu ahlulcilmi waxaa marka u ahl noqon kara ahlu cilmiga limasiisi xaajatihim ilayhi maxaa yeele baahida ay u qabaan ayaa aada u badan dadka ahlu cilmiga cilmi fara badan inay nashiriyaan bay rabaan ogolaanshada marka maadaama ay ahl u yihiin iyagu markaas u wanaagsan tahay tarkiis iyo tawasuc baa ku jiro dadka marka caamada iyo juhaasha in la siiyaa ma aha ayb waishtaradahu bacduhum qaarkood wayba shardhisteen fii sixatihaa sixadeeday u shardiyeenba oo aada bay ugu xeel dheeraadeen oo waxay yidhaahdeen labadan shardibaaba shardi ahba ijaazadu inay saxiix noqoto u shardi ah waxukiya can maalikin baa laga sheegay wa qaala bnu cabdilbar waxa uu yidhi alsaxiixu sida saxiixa annaha laa tajuusu uma bannaana ijaasadu ilaa limaahirin bisanaacati sanaacadan xadiidka qof aada u yaqaan mooyaane wa fii mucayanin ayb iyo wa fii mucayanin shay mucayana wa fii mucayanin ay wa fii shayin mucayanin shay mucayana dhexdii yay ku banaan ilaa shay mucayana mooyaane wax kale kuma banaana ayuu yiri laa yushkilu ounan ishkaalgelaynin ounan ishkaal gelinaynin isnaaduhu isnaadkiisu aanu waxba ishkaal gelinaynin ayb jaamicu bayaan ilcilmi wa buu sidaasoo kale ku yiri wayanbagii lilmujiizi qofka ijaazeynayo waxaa u haboon kitaabatan ku ijaazeynayo qoraal an yatalafada bihaa inuu ku dhawaaqo qofku markuu ijaasada qoraayo inuu ku dhawaaqaa haboon liana alkitaabata waxay leeyihiin kinaayatun kitaabadu waa kinaayo iyada nacam ayb waa war markaas yani kinaayo iyo niye iyo qasad u baahanayo sidaa daraadeed waa inuu ku dhawaaqaa markuu qorayo ayb walidaalika ninku fuqahada laftirkeeda saas waa sheegaano ninku haddii uu naagtiisa furaayo ee uu rabo inuu qoraal ku furo haddaanu ku dhawaaqin oo uu qoro un bis isagoo wax fureyna ku dhawaaqin qoraal un uu sameeyo waxay gelaysaa marka dalaaqa kinaayada ay ku daraan ayb oo qofku hadduu yiri aniga niyadeyda inaan wax furo maba ahayn qasadkeygana uma qasdin waxaa iska dhigdhigay un waa la aqbalayaa marka wayanbaqii waxaa haboon lilmujiizi kan ijaazeynayo kitaabatan ku ijaazeynayo qoraal an yatalafada bihaa inuu ku dhawaaqo ijaasadii fa in iqtasara hadduu gaabsado cala alkitaabati hadduu ku gaabsado qoraalkii keliya maca qasdil ijaazati ijaazo qasadkeedna lala qabo saxad way ansaxaysaa markaa way ansaxaysaa buu leeyahay haddii marka qasad aanu jirinna ma ansaxaysu dhahayaan ayb ibnu salaax laakiin waxa uu yidhi wagayru mustamcadin tasxiixu dalika bimujaradi hadihi alkitaabati fii baabi alriwaayati alatii jucilat fiihi alqiraa'atu cala shaykhi maca annahu lam yalfad bima quri'a calayhi ikhbaaran minhu bidalika arrinkan wuxuu leeyahay kitaabada la baciidsan maayo in la tasxiix yeelo ijaasada kitaabada keliya ku dhisan waxba qasad iyadoo la fiirinin in layska saxiix yeelo bimujarad alkitaaba lagu saxiix yeelo maxaa yeelay baabkan riwaayada waxaa ku jirto baabu riwaaya waxaa ku dhex jirto alqiraa'atu cala sheykh iyadoo la ogyahay sheekhu inuu iska aamusan yahay ayb ayb shaarixa halkan marka tadriibka wuxuu ku dhex sheegay tambiye laa yushtaratu alqabuulu fi lijaazati min qibali lmujaazi kan loo ijaazaynayo inuu waa aqbala yiraahdo lama shardiyo ayb sida bulqiini maxaasinulistilaax uu ku cadeeyey ayb saasuu leeyahay haddii uu radiyo uu iska celiyo faaladii yanqadixu fi nafsi asixa ayb wakada low rajaca ashaykhu can ilijaazati hadduu radiyo shayga yacnii kan qalbiga nafta dhexdeeda sixadu waxbaa ku gelayo kadib marka wuxuu sheegay ijaazada isilaaxa isilaax ahaan tacriifkeeda iyo arkaanteeda qaala shaykhuna alimaamu shumuniy suyuudi baa dhahaya alijaazatu fi listilaaxi idnun fi riwaayati lafdan aw khatan ijaazada istilaaxa muxadisiinta waxaa la yidhaahdaa ogolaansho riwaayadii la ogolaado lafdan dhawaaq ahaan lagu ogolaado min jihati lafdi aw khatan ama qoraal ahaan yufiidu alikhbaar alijmaaliya curfan ayb kaasoo marka faa-iideynayo ikhbaar ijmaali ah ayb arkaanteedana waa afar almujiizu walmujaazu lahu walmujaazu bihi walafdu lijaazati siiqadii mujiiz wax ku wax ijaazaynayo iyo mujaazulahu ku loo ijaazaynayo almujaazu bihi shayga la ijaazaynayo lijaazati iyo ijaazada lafdigeeda ayb caali rutbaha ayuu ku leeyahay caali rutba sharxu nadmi nukhba ayb waa mabuuc ayb kitaab yaro isaga markaa mabuuc ah. daaru ibni xasmi waxbaa daalacan ayb alqismu araabicu qeybka afaraad almunaawalatu munaawaladii weyaan qeybka afaraadoo min aqsaami taxamul ayb munaawalada marka waa udhiibista ardaygii marka sheekh inuu ardaygii kitaabkiisa u dhiibo uu yiraahdo soo fiirfiiri laba nooc bay u kala baxdaa inuu ijaazo ugu daro oo uu yirahdo soo fiirfiiri kitaabkan waa kitaabkaygi waana ku ijaazeeyey ayb ama in aanu ijaazo ugu darinoo bimujaradi ilmunaawala kaliya inay tahay ayb wahiya darbaani munaawaladu waa laba nooc wahiya iyadu darbaani duu darbayni maqruunatun bilijaazati ijaaza mid lala xiriiriyey wa mujaradatun iyo mid la dhartirayo canilijaazati laga dhartirayo falmaqruunatu midda ijaazada lala xiriiriyey aclaa anwaaci lijaazati ijaaza anwaacdeeda tan ugu sareyn badan mulaqan duuduub ahaan wa min suwarihaa suurooyinkeedana an yadfaca shaykhu shaykh inuu dhiibo waa ila aalibi ardaygii u dhiibo asla samaacihi <clears throat> samaaciisii asalkiisii yani axaadiidtiisii asalki ay ku qornayd inuu u dhiibo aw amase muqaabalan bihi ku asalkii lagu muqaabaleeyey ayb oo lagu saxay wayaquulu wuxuu dhahayaa haadaa kani samaacii weeyaan masmuucaygii waa kii aniga aan yani maqlay waxyaabihan la maqlay aniga marka samaacaygii weeyaan kan aw riwaayatii riwaayadeydii waa can fulaanin aan ka warinayay hebel farwihi ee werinayho kaas aw amase ajaztu laka waan kuu ogolaaday riwaayatahu baan kuu ogolaaday warintiisa canii aniga iga warisid uma yubqiihi waa u baaqi yeelayaa macahu isaga maciisa tamliikan milkisiin buu ugu baaqi yeelayaa aw amase liyansakahu soo uga soo dhigto oo uga guursado aw naxwahu ama wax lamid a midii hore marka waa taasaayo ijaaza la socoto arday sheekhiibaa ardayga siinayo asalkiisii ama asalkiisii mid lagu saxay ayb ayuu u dhiibayaa asalku marka waa kii uu isagu lahaa ama hadda asalkii ma haayee laakiin asalkiisa nusqo lagu muqaabaleeyey oo lagu saxaybo ayuu u dhiibayaa hoog uu leeyahay igana weri ayuu ugu daray marka kan waa sidaas waana iga werin kartaa ayb markaasi waana agtiisu ku baaqi yeelaya ama milkisin ama inuu kasoo naskistoo ka qorto nooc waa taas wa minhaa waxaa ka mida buu leeyahay suurooyinkeeda noocan koowaad suurooyinkeeda waxaa ka mid a an yadfaca ilayhi daalibu ardaygii inuu dhiibo oo sheekhi uu u dhiibo samaacahu sheekha samaaciisa samaaca sheekhi ardaygiibaa sheekha riwaayaadkiisii ardaygiibaa hayo ardaygiibaa sheekhi u dhiibayo fayataamaluhu shaykhu sheekhii waa fiirfiirinayaa wahuwa caarifun wahuwa sheekhuna caarifun uu yahay mutayaqidun markaasi baraarugsan ayb uma yuciiduhu ilayhi waa u soo celinayaa ardaygiibuu dib ugu soo celinaya sheekhi baa soo celinaya wayaquulu wuxuu dhahayaa huwa xadiiii huwa waxaan kan yani isagu shaygaani xadiiii weeyaan xadiidkayga ow riwaayatii ama waa riwaayadeyda ee farwihi canii iga weri aniga marka qasab maaha inuu sheekha keliya dhiibee ardaygu xataa hadduu dhiibo nusqo axaadiidta sheekhiisa ku qoran tahay sheekhiina uu feerfeeriyo uu yidhaahdo waa xadiidkaygee weri waxaa weeyaan munaawalatun maqruunatun bilijaazati ayb wahaadaa samaahu hayru waaxidin kani wuxuu ku magacaabay mid wax ka badanoo min aimati alxadiidi ah cardan buu ku magacaabay cardi laakiin cardulmunaawala la yidhaha waqad sabaqa waxaa soo hormartay ana alqiraa'ata calayhi ana alqiraa'ata qiraa'ada calayhi cala shaykhi lagu dul akhriyo tusamaa cardan in lagu magacaabo falyusamaa ha lagu magacaabo haadaakan cardalmunaawalati ha lagu magacaabo midkaani marka card almunaawala ha la yiraahdo oo munaawalaha lagu qaydo wadaalika kaagaasna card alqiraa'ati ha la yiraahdo card lqiraaa wa haadihi almunaawalatu munaawaladani ka samaaci oo kale weeyaan samaac fi lquwati xagga quwada iyo xooga cinda zuhriyi zuhri agtiisa midaan cardigaani samaac oo kale lamid tahay zuhri agtiisa wa rabiicata wayaxya bni saciidin alansaariy wa mujaahid washacbiyi wa calqamata wa ibraahiima wa abilcaaliyata <clears throat> wa abilcaaliyati wa abi zubayr waabilmutawakil wamaalikin wabni wahbin wabni alqaasim wa jamaacaatin aakhariin <clears throat> intaa iyagu saasay qabaan wasaxiixu sida saxiixana annahaa iyadu munxadatun waatu ka degayso yani ka degsan oo laga dejinayo can isamaaci samaac iyo walqiraati iyo qiraaa labadaba yani taxamulkii anwaacdiisii baan hayne samaac iyo qiraaa way ka hooseysaa midaani whuwa qowl اthawriyi wاlawsaaciyi wbn اlmubaarak waabi xaniifata wاshaaficiyi wاlbuweyطiyi wاlmusaniyi waaxmeda waisxaaqa wayaxya bni yaxyaa aimada iyagu qowlkay qabaan waayo munaawaladu ijaasada la xiriirto inay ka hooseyso samaaca iyo qiraaadaba qaala alxaakimu wacalayhi cahidnaa saasaan ku aragna kasoo gaarnay aimatanaa waileyhi nadhab kaasaana ku tegaynaa buu yiri macrifatu culuumi xadiidka ayb wa min suwarihaa suurooyinkeeda waxaa ka mid ah an yunaawila shaykhu shaykha inuu dhiibo addaaliba ardayga samaacahu oo u dhiibo wayujiisuhu lahu oo u ogolaado uma yumsikuhu shaykhu shaykhi baa haysanaya markaa kitaabkii tii hore waxay ahayd marka tamliig iyo yani eh, liyansakha Eh, minhu iyo ayuu u dhiibayay kitaabka ama milki siinaayay ama muddo ayuu ardaygu soo haysanayay midaani waxay tahay sheekhii waa dhiibayaa kitaabka waa u idmayaa laakiin sheekhiiba haysanayo wahaadaakan duuna maa sabaqa wixii hormaray uu ka hoseeyaa watajuusu waxaa bannaan riwaayatuhu werintiisii baa bannaan idaa wajada alkitaaba hadduu kitaabka helo kitaabkii isaga ahaa ardaygu haddii uu helo inuu weriyo ayaa u bannaan aw muqaabalan bihi xataa mid lagu muqaabaleeyey asalkii sheekhiisii intuu u dhiibay ka ceshtay oo ka haystay waxaa bannaan inuu markaa yani eh, haddii mid lagu muqaabaleeyey kitaab lagu muqaabaleeyey nusqo lagu muqaabaleeyey asalkaasi uu arko waa weyn karaa mawthuuqan bimuwaafaqatihi ayb shaygaa muqaab eh, lagu eh, ayb muqaabalkaas oo mawhuuqan lagu kalsoon yahay bimuwaafaqatihi waafaqitaankiisa asalkii oo waafaqayo ayb bimuwaafaqatihi waafaqitaankiisii maa tanaawalathu lijaazatu ijaazadu waxa ay gaartay ayb kamaa yuctabaru fi lijaazati lmujaradati ijaazada mujaradka ah ee munaawalada ka dhartiran sida loo ictibaarinayaba yaa ka loo ictibaarinaya walaa yadharu fii hadihi lmunaawalati munaawaladan ka muuqan maayo dhexdeeda kabiiru masiyatin masiyo weyn cala alijaazati lmujaradati ijaazadii mujaradada ahayd oo fii mucayanin shay mucayan dhexdiis ahayd ijaazadii yani mujaasubihigii shay mucayana ou ahaa iyo midaan ardayga laleeyahay kitaabkan hoo marwiyaadkaygii baa ku qoran waana ku ijaazeeyey haddana keen laga ceshanayo labadan iyo ijaazadii mujaradka ahayd masiyo weyn kalama laha waqaala jamaacatun waxay yidhaahdeen jamaaca min asxaabi alfiqhi walusuuli laa faa-idata lahaa wax faa-iidaba male midaani qaadi ciyaad baa isaga wuxuu yidhi cala ataxqiiqi falaysa lahaa shayun zaa'idun cala alijaazati lishayi almucayani min atasaaniifi walaa farqa bayna ijaazatihi iyaahu an yuxaditha canhu bikitaabi almuwada'i wahuwa qaa'ibun aw xaadirun id ilmaqsuudu tacyiinu ma ajaazahu maqsuudku waxa uu ijaazaynaya un in la tacyiinaya bis ayb wa shuyuukhu lxadiidi qadiiman wa xadiidan xadiidka shuyuukhdiisii hore iyo dambaba yarawna lahaa waxay u arkaan masiyatan masiye muctabaratan oo ictibaar leh wa minhaa suurooyinka waxaa ka mid a ah, an yatiyahu aalibu aalibki in la yimaado sheekhi bikitaabin oo ula yimaado kitaab wayaquula uu yiraahdo markaa haadaa riwaayatuka tani waa riwaayadaadii fanaawilniihi isi waajzi lii riwaayatahu riwaayadiisa ii bannee oo ii ogolow fayujiibuhu sheekhii waa u jawaabaya ilayhi ila aalibi min geyri nadarin fiirfiirin la-aan fiihi shaygaa marka uu yani riwaayadaa la sheegayo fiirfiirin dhexdeeda u fiirfiiriyo la-aanteed wa taxaquqin wa min geyri taxaquqin liriwaayatihi riwaayadiisa inay tahay hubsashadeeda la-aanteed fa haadaakan baailun weeyaan fa in wathiqa hadduu ku kalsoonaado bikhabari daalibi aalibka ardaygiisa wa macrifatihi iyo aqoontiisa ictamadahu waa cuskanayaa wasaxat ilijaazatu ijaazadii waa ansaxaysaa kamaa yactamidu fi lqiraa'ati qiraa'ada dhexdeedaba sida uu cuskanayo ardayga waxa uu akrinayo ayb midanna markaa wuxuu leeyahay iyadoon ardaygii suuradaani marka waxaa weeyaan ardaygiibaa sheekhiibuu kitaab uu ula imaanaya markaasuu le tani waa riwaayadaadii isi iina ijaazey sheekhii marka isagoon waxba fiirin ayuu u ijaazeeyey waa baail midaani laakiin haddii lagu ardayga sheekhu hadduu ku kalsoonaado ardayga khabarkiisa iyo macrifadiisu wuu cuskanayaa ijaazadiina marka way iska ansaxaysaa sida qiraa'adaba loo cuskado falow qaala haddii uu yiraahdo xadith cannii bimaa fiihi kitaabkan waxaa ku yaalla dhexdiisa iga weri in kaana min xadiiii hadduu xadiidkayga yahay waxa ku qoran shardi baa marka in ayuu geliyey shardiga maca baraatii ayb weliba yani baraa-adeyda lala qaba anoo beri ka ah yani maca baraatii ka beri noqoshadeyda min alhalad aan ka beri noqonaya lala qabo kaana jaa-isan xasanan kaana wuxuu ahaanayaa kaasi jaa-isan ku bannaan xasanan wanaagsan addarbu thaani nooca labaad oo min anwaaci lmunaawalati ah almujaradatu weyaan munaawalada la dhartiray maxaa laga dhartirayna canilijaazati laga dhartiray bian yunaawilahu inuu u dhiibo muqtasiran bian yunaawilahu sheekhu waa inuu ardaygiisa kitaabkii u dhiibo muqtasiran isagoo ku gaabsanayo calaa sidan ku gaabsanaya haadaa samaacii weyaan kan samaaciigi bis waa kuu ogolaaday inaad weriso iyo iga weri iyo midna ma dhahaayo falaa tajuusu riwaayatu bihaa in wax lagu wariyaa ma bannaana cala saxiixatan alladii qaalahu fuqahaau ay yidhaahdeen wa asxaabuusuuli ay dhaheen wa waayna ceebeeyeen almuxadisiina almujawisiina muxadisiinta banayso ayay ceebeeyeenayso ha ku ceebeeyeen nooca labaad waxay leeyihiin usuuliyiinta iyo fuqahadu ma bannaana in wax lagu wariyo kitaab baa loo dhiibay haddana waa laga qaatay waxaa layidhi waa marwiyaadkaygii unkan bis iga weri iyo ogolaanshay midna looguma darin ma la ogolo farcun oo yacni fuqahada usuuliinta agtooda ma ogolo muxadisiintii sidaa ku tagtayna way ku ceebeeyeen buu leeyahay ciraaqi wuxuu yidhi halkan maa dakarahu nawawiyu <clears throat> mukhaalifun likalaami ibni salaax halkan nawowi waxa uu ku sheegay asalkii laga soo gaabiyey kitaabka ibnu salaax ee kalaamkiisu uu khilaafsan yahay fa inahu inamaa qaala isagu wuxuu yidhi fahadihi munaawalatun mukhtallatun laa tajuusu riwaayatu biha wacaabahaa gayru waaxidin min alfuqahaa'i waalusuuliyiin cala almuxadisiina aladiina ajaazuuha wasawaquu riwaayata biha ayb waxaka alkhatiibu can daa'ifatin min ahli ilcilmi anahum saxaxuuha wamukhaalifun aydan marka ibnu salax warkiisu saasuu ahaa wa aydan limaa qaalahu jamaacatu min ahli lusuul warkan alimaam nawowi wuxuu ku khilaafayo uu yahay uu khilaafayaa jamaaco culamaa ulusuula waxay dhaheen minhum raaziyu uu ka mid yahay fa inahu lam yashtarit ilidna idin ma shardinin bal walal munaawalatana ma shardinin bal idaa ashaara ilaa kitaabin hadduu u ishaaro sheekhu ardayga wa qaala uu yidhaahdo haadaa samacii min fulaan kani waa wixii aan ka maqlay samaacaygii weyaan hebel aan ka maqlay jaaza liman samicahu an yarwiyahu canhu qofkii sidaa sheekha ka maqlay inuu ka wariyaa u bannaan sawaaun naawalahu am laa ha u dhiibo ama yaanu u dhiibin baa isku mid ah wa sawaaun qaala lahu haku yiaahdo ha u yidhaahdo irwihi canii am laa ayb alladii qaalahu lfuqahaau asxaabu lusuulna asxaabu lusuul ma wada dhihin sidaan ayb sidaas marka eh, maxsuulka raasi ayaana warkaas uu ku jiraa ayb ibnu salaaxna waxa uu yidhi ina ariwaayata biha tatarajaxu cala ariwaayati limujaradi iclaami shaykhi lima fiihi min almunaawalati fainaha laa takhluu min ishcaarin bilidni fi riwaayati marka iclaamu shaykha waa tanaa ka xoog badanba ila iclaamku munaawalo waa ka maran yahay ma haysta isage ayb alimaam suyuuطina waxa uu yihi wاlxadiiثu wاlأharu saabiqaani أwla اlqismi yadulaani calى dalika fainahu laysa fiihima tasriixu bاlidni nacam alxadiiثu aladi calaqahu اlbukhaariyu fiihi dalika xayثu qaala laa taqra'hu xata tabluga makana kada famafhumuhu almru bاlqira'ati cinda buluuqi اlmakan wcindii an yuqaala in kanat اlmunaawalaة jawaaba lisu'aali kaan qaala naawilnii hada اlkitaab liarwiyahu canka fanaawalahu walam yusarix bاlidni saxad hadduu ardaygu yidhaahdo kitaabkan isii siaan kaaga wariyo isaguna uu u dhiibo laakiin uunan ijaaso ugu darin waa ansaxaysa iyada su-aal hadday ku timid wa jaaza lahu an yarwiyahu kama taqadama fi lijaazati bilkhadi bal hada ablaqu kan baaba sii xeel dheer wakadaa waxaa lamida idaa qaala lahu haddii uu yidhaahdo xadithnii bimaa samicta min fulaan ii sheeg wix aad ka maqashay hebel maqashay oo ii weri faqaala haadaa samaacii min fulaan waa kan wix aan hebel ka maqlay buu yiri ayb kamaa waqaca min anas sida u dhacday fatasixu aydan waa ansaxaysaa taas wamaa cadaa dalika falaa labadaas suura wixii kasoo haray oo noocan ama ansaxaysuu leeyahay alimaam asuyuuti ayb hadduu kitaabka u dhiiba laakiin walam yukhbirhu anahu samaacuhu kitaab buu u dhiibay samaaciisi inuu yahayna uma sheegin lam tajuz iriwaayatu bihi bilitifaaq yani bilitifaaq ma u banaano inuu saa ku wariyo qaalahu zarkashiyu zarkashi ayaa sidaa yiri baxrulmuxiidka oo kitaab marka usuula farcun jawaza zuhriyu zuhri wuxuu baneeyey maalikun iyo maalik iyo wagayruhumaa itlaaqa xadahanaa iyo waahbaranaa labadan in la idlaaqo fi riwaayati bilmunaawalati munaawalo wax ku werinteeda munaawala marka wax lagu warinayo xadahanaa iyo ahbaranaa in layska idlaaqo ayay baneeyeen zuhri iyo maalik ila iyagu waxay qabeen inay lamid tahay samaaca ayb ama ay qabeenba wa huwa isaguna muqtadaa qowli man qof qowlkii sida uu dalbanayo wayajcalahaa ka yeelay jacalahaa ay jacala almunaawalata ka dhigay samaacan samaac qofkii ka dhigay almunaawalatu almaqruunatu bilijaazati ciddii samaac ka dhigtay iyagu xadahanaa iyo ahbaranaa in layska idlaaqo ogolaanayaan dabcan wa xukiya can abi nucaym alasbahaaniy waxaa laga xikaayooday wagayruhu jawaasuhu banaanaanshadiisa fi lijaazati almujaradati ijaasada munaawalada ka dhartiran oo kitaab isu dhiibid aanay ku jirin waa noocii aan soo marnay ayaa isagu wuxuu qabay abuu nucaym al asbahani in lagu wariyo yani biduuni eh, in lagu wariyo xadahanaa iyo ahbaranaa marka la wariyo ijaasada mujaradka in ahbaranaa iyo xadahanaa siiqatu adal marka la yani eh, waqtu adaha in sidaas la dhaho oo xadaanaa akhbaranaa la idlaaqo ayaa banaan buu isagu qabaa walidaalika waa midda la yiri abuu nucaym wuxuu sameey jiray tadliis aladaa alfaada yani adaha ayuu tadliis ku samey jiray midaan oo kale xadiid ijaaza uu kusoo xambaaraybuu abaranaa iyo samictu akhbaranaa iyo xadaanaa u dhahayaa akhbaranaa iyo xadaanaa buu dhahayaa xadiidkiina marka ijaazuu kusoo taxamulaya ogow walidalika marka waa ku jira dabaqaat lmudalisiinka ibnu xajar tacriifu ahli taqdiis bimaraatib lmawsuufiina bitadliis isagu waa ku daray ibnu xajar tadliiskiisuna tadliisul ada weyaan wasaxiixu aladii calayhi ljumhuuru sida saxiixa jumhuurkuna ay korkiisu yihiin ay ku sugan yihiin wa ahlu taxarii iyo dadka alfaadda aada u ilaaliyo u dhowro almancu weeyaan sidaa inayn in la manciyo xadatanaa akhbarana oo idlaaqan in la manciyo wa takhsiisuhaa gaaryeelideeda bicibaaratin lagu gaaryeelo cibaaro lagu khasiso cibaarada oo mushciratin bihaa iyada tusayso munaawaladii tusayso kaxadaanaa iyo wabaranaa ijaazatan kaxadaanaa ijaazatan waahbaranaa ijaazatan aw munaawalatan xadaanaa munaawalatan ahbaranaa munaawalatan ayb wa ijaazatan oo kale aw amase idnan idin aw amase fii idnihi oo kale aw fii maa adina lii fiihi aw fii maa alaqa lii riwaayatahu aw ajaazanii aw lii ayb ajaazan lii ow naawalanii ow shibhu daalika ayb taa lagu gaar yeelo wa cani ilwsaaciyi takhsiisuhaa bikhabaranaa awsaaci agtiisa waxaa ka ahaatay iyada takhsiisuhaa yani in lagu gaar yeelo ijaazada bikhabaranaa iyo nacam walqiraa'ati wa takhsiisu lqiraa'ati qiraa'adii in lagu gaar yeelo biakhbaranaa qiraa'ada isaga marka cardiga cardulqiraa'aha akhbaranaa buu dhahayaa munaawalada ijaazada iyana khabaranaa buu dhahayaa isagu ayb marka wasaxiixu ladii calayhi ljumhuuru ahlu taxari almancu ayb iyagu waa diidayaan ayb waa maxay marka wa takhsiisuhaa bicibaaratin mushciratin bihi cibaaro iyada dareensiinayso ku ayay ku taagan yihiin ay qabaan jumhuurta ayb ayb ibnu daqiiq isagu wuxuu yidhi <clears throat> wakhtaara bnu daqiiq ilciid anahu laa yajuusu fi lijaazati ahbaranaa laa muطlaqan walaa muqayadan libucdi dalaalati lafdi lijaazati cala lkhbaari id macnaahu fi lwadci alidnu fi riwaayati <clears throat> wasqan marka awsaacina isagu khabaranaana ijaazada u isticmaalaa akhbaranaana qiraaada u isticmaalaa waa isdilaax u gaaro wasalaxa qowmun qowm waxay isku afgarteen oo ay macnaa isdilaax ku afgarad <clears throat> waxay ku yeesheen min almuta qowmkaasoo min almuta ka mid a ah, idlaaqa anba'anaa fi lijaazati ambaanaa idlaaqideeda fi lijaazati dhexdeeda lagu idlaaqo sidaas bay ku caanbaxeen baxeen afgarad ka dhigteen kutubta mutaahiriinta marka badana ambana haddaa ku aragtid waa ijaazo xadiidka wakhtaarahu saaxibu kitaabi lwijaazatina saas ayuu doortay <clears throat> saaxibuwijaaz marka abulcabaas alwaliid ibnu bakr ayaa layiha almaliki weyaan ayb alwijaazatu fi tajwiizi lijaazati ayuu leeyahay ayb dadkuna saasay yeelaan hadda badana wa kaana albayhaqiyu yaquulu bayhaqi wuxuu oran jiray ambaanii ijaazatan ambaanii ijaazatan isagu waa qeydi jiray anbaanaada laftirkeeda wa qaala alxaakimu xaakim waxau yihi alladii ikhtaarahu kan uu doortay wacahidtu alladii akhtaaruhu kaan dooranayo wacahidtu calayhi aan kusoo arkay aan ku gaaray akar akthara mashaayikii mashaayikhdeeda badankood aan ku arkay wa aimata casrii aimada casrigayga aan ku arkay an yaquula inuu yidhaahdo waa fiimaa carada cala almuxadidi muxadidka wuxuu u bandhigay dushiisa fa ajaasahu oo u ogolaaday shifaahan af ahaan ambani inuu yidhahdo fiimaa kataba ileyhi wuxuu u dhigayna oo qoraal ahaan oo ugu ijaazayna kataba ilaya waqad qaala abuu jacfar ibnu xamdaan waxa uu yidhi kullu qowli lbukhaariyi bukhaari qowl qowlkiisa dhammaantiis qaala lii uu yidhaahdo cardun wa munaawalatu ayb saxiixulbukhaariga mid kastoo qaala lii iyo ku aragto uu bukhaari sidaa dhahayo cardun wa munaawalatu ayb cardi iyo munaawala wacabara qowmun qolana waxay cabireen ayb marka cardi iyo munaawala waa bulwalaaka ibnu xajar baa wuxuu dhahaa tatabucu istiqraa markaan ku sameeyey waxyaabaha uu qaala lii uu yidhaahdo badanaa mawquufaad iyo waxyaabaha uu badan wa cabara qowmun qolo waxay cabireen can ilijaazati ijaazadii ay ka cabireen biakhbaranaa fulaanu ana fulaanan xadaahu aw ahbarahu ayb wakhtaarahu lkhadaabiyuna waa doortay aw xakaahu ama wou xikaayooday huwa daciifuna weyaan oo lafdiga anna ayay ijaazada u isticmaaleen wacadbara qowmun qola waxay cabireen can lijaazati ay ka cabireen biakhbaranaa fulaanu ana fulaanan anada marka inay iyo ijaazadii dhexgeliyeen ay ku isticmaaleen fastacmaluu lafda anna fi lijaazati bay ku isticmaaleen ayb khaaabina marka wuu doortay aw xakaahu ama wuu xikaayooday huwa daciifun weeyaan midkaana ayb wax ijaaza a ku tusin mayso annada ayb wاstacmala almutaأkhiruuna fi lijaazati اlwaaqicati fi riwaayati man fowqa الshaykhi xarfa can wastacmala almutaakhiruuna mutaahiriintu waxay isticmaaleen fi lijaazati ijaazadii alwaaqicati dhacaysay fii riwaayati man qof riwaayadiis ku dhacaysay fowqa shaykhi sheekha ka sareeyo xarf can bay isticmaaleen ku isticmaaleen fayaquulu wuxuu dhahayaa fii man samica shaykhan biijaazatihi fii man samica qofkii maqlay shaykhan sheekh ka maqlay biijaazatihina uga maqlay can shaykhin xaggiisa looga ijaazeeyey ama uu kaga warinayo ijaaza ahaan qaratu tu calaa fulaanin can fulaanin buu u isticmaalay uma ina almanca reebista min itlaaqi xadatanaa o la manciyo laa yazuulu biibaaxati lmujiizi dalika laa yazuulu ku zuuli maayo biibaaxati mujiizi midka ijaazaynaya banayntiisa daalika uu baneeyey ninka adiga ku ijaazaynaya sheekhaaga hadduu xadathana ee akhbaranaa ijaazada korkeeda lagu idlaaqo uu ogol yahay khilaafkan looga bixi maayo taas alqismu alkhaamisu qeybka shanaad alkitaabatu taxamul annooca shanaad alkitaabatu weeyaan kitaabadii wahuwa an yaktuba shaykhu sheykhu inuu qoro waay masmuucahu masmuuciisii lixaadirin ku joogo oo u qoro ow qaa'ibin ama mid maqan bikhadihi oo ugu qoro ow biamrihi ama amarkiisa xadiid baa la qoraamasmuucaadkiisiibuu dhigayaa nin maqanba u dirayaa ama nin hadda joogo inta u qoro ayuu siinayaa wahiya darbaani marka kitaabadu laba qaab baa loo kala isticmaala mutaqadimiintu axaadiidta laysu qoray u isticmaalaan muta kitaabo waxay u qoraan ijaazada la qoro oo yacni la dhigo ayb ijaazada af ahaan in laysku siiyo qoraal ahaan qoraal ahaan markay tahay kitaabo iyagu dhahan mutaahiriinta wahiya darbaani waa laba nooc mujaradatun can ilijaazati xadiid la qoray qofka la siiyey ama loo diray oo ijaaso ka dhartiran wax iga weri iyo maku dhigna iyo wamaqruunatun tun lala xiriiriyo biajaztuka maa katabtu laka waxaan kuusoo qoran kuu ogolaaday inaad iga werisid ow ileyka xaggaaga aan usoo qoray ayb ow bihi waxaan dhigay ileyka xaggaaga aan usoo dhigay wanaxwuhu min cibaarati lijaazati ah yaan kuu ogolaaday wahada fi sixati wahada kan fi sixati xagga sixada waalquwati iyo xagga quwadaba kalmunaawalati oo kale weeyaan almaqruunati lala xiriiy munaawalada ijaazada lala xiriiriyey oo kale wa ama almujaradatu midda mujaradadada ah famanaca riwaayata bihaa qowmun qolaa diiday wax lagu wariyo kitaabo oo aan wax ijaazaa la soconin wajaazha kathiiruuna kuwa badanna way ogolaadeeno min almutaqadimiina walmutaahiriina a minhum ayuub asakhtiyaaniy wamansuurun wallaytu wagayru waaxidin min ashaaficiyiina waasxaabi lusuuli wahuwa saxiixu lmashhuuru beyna ahli lxadiidi wayuujadu fii musanafaatihim waxaa laga helayaa kataba ilaya fulaanun qaala xadaanaa fulaanun ayaa laga helaya wlmuraadu bihi haada markay sidaa dhahan kataba ilaya fulaanun ayb qaala xadaanaa buu markaa yidhi fulaanu taas baa marka kutubtooda ku badan wa huwa macmuulun bihi cindahum agtooda ku laga isticmaalo waay macduudun fi lmawsuuli mawsuulkana lagu daraa liishcaarihi tusintiisa ama dareysiintiisa bimacna alijaazati uu tuso qoraalka haddii ninkan xadiid loo soo qoray macna ijaaza unbaa iskaga jirta wasaado samcaaniyu waa ziyaadiyo faqaala wuxuu yihi hiya aqwa min alijaazati ijaazadaba iyadaa ka fog badan uma yakfii waxaa ku filan macrifatuhu inuu garto garashadiisa kaatibka soo qoray fartiisa inuu garto unbaa ku filan wa minhum culamadii waxaa ka mida man sharada albayinata markhaati kuwa shardiyey huwa daciifun weeyaan kaas shardigaas uma saxiixu saxiixa sida an yaquula inuu yiraahdo weeyaan fi riwaayati bihaa werinta iyada wax ku werinaya markuu wax ku warinaya kataba ilaya fulaanun qaala xadaanaa fulaan ow ahbaranii fulaanun mukaatabatan ama ahbaranii ha isticmaaleen laakiin mukaatabatan ha ku qeydo ow kitaabatan iyo wanaxwahu wax lamid ha ku qeydo walaa yajuusu ma banaana ilaaqu xadaanaa waahbaranaa la ilaaqo wajawazahu leythu wamansuuru wagayru waaxidin wajawazahu leythu baa baneeyey wamansuurun iyo mansuur wagayru waaxidin iyo mid wax ka badan min culamaai lmuxadisiin oo kibaarihim ah kitaabadii marka halkaa uga tag alqismu saadisu qeybka lixaad iclaamu shaykhi shaykhii oo la ogeysiiyo ee shaykha ogeysiintiisa dha waa masdar udiifa ilaa faacilihi iclaamu shaykhi shaykha ogeysiintiisa adaaliba ardayga oo ogeysiiyo mafcuulkii labaad waa marka aalibada mafcuulkii koowaadna mudaaf ileyhigaas waa booskiisa ku taagan iclaamu shaykhi sheykha ogeysiintii yani waxaan ujeedaa mafcuulkii labaad waa soo socdaaye mafcuulkii koowaad weyaan adaaliba iclaamu shaykhi waa masdarun udiifa ilaa faacilihi iclaamu shaykhi sheykha ogeysiintiisa adaaliba ardayga uu ogeysiiyo ana hada alxadiida xadiidkan awil kitaaba ama kitaabkan samaacuhu inuu yahay jumladaa dambaa marka mafcuulkii labaad dhacayso muqtasiran isagoo gaabsanayo calayhi kaabisku gaabsanayo caleyhi calaa dalika iclaami buu ku gaabsanayaa bis kitaabkan anaa iskale axaadiidteedaa ku taalo buu leeyahay ama kitaabkan waa samaaciygii bis weri iyo midna uguma darayo u dhiibid iyana ma uu dhiibayo kale fajawaza riwaayata bihi kaiirun fajawaza waxaa baneeyey fajawaza waxay baneeyeen kathiirun in badan oo min asxaabi alxadiidi walfiqhi walusuuli wadaahiri ah wa minhum ibnu jurayj ibnu sabaaq ashaafici wa abulcabaas alkamriy ayb bilmucjamati almaalikiyu waa saaxibulwijaasahe waxay banneeyeen alriwaayata bihi in lagu wariyo in wax lagu wariyo iyada ayay baneeyeen alriwaayata bihi bay baneeyeen qaala bacdu daahiriyati waxay dhaheen low qaala haddii uu yiraahdo haadihi riwaayatii tani waa riwaayadeyda laa tarwihaa ha warinin kaana lahu riwaayatuhaa canhu wrintii werinteedii baa u sugnaatay oo isaga u ahaatay canhu sheekha uu ka wariyay wax diidayo <coughs> wa saxiixu maa qaalahu gayru waaxidin min almuxadisiina sida saxiixana waa waxay yiraahdeen mid wax ka badanoo muxadisiinta iyo wakayrihim muxadisiinta keyrkood annahu laa tajuusu riwaayatu bihi in wax lagu wariya inaysan banaanayn walaakin yajibu alcamalu bihi in lagu camal falaa banaan ayaa waajibaysa dhe in saxa sanaduhu sanadku haduu ansaxo sanadkiisa in lagu camal falaa waa waajib laakiin in la wariyaa banaanay bannaanay dheheen alqismu saabicu qeybka toddobaad alwasiyatu weeyaan dardaaran baa wuxuu dardaarmayaa kutubtiisa oo qof u dardaarmaya oo riwaayadkiisii ku dhignayd ma lagu werin karaa mujarad wasiyadaas alwasiyatu weyaan dardaaran hiya an yuusiya inuu dardaarmo cinda mowtihi geeridiisa agteeda safarihi cinda safarihi safarkiisa agtiisa bikitaabin kitaab yarwiihi oo warinaya isaga <coughs> ayb fajawaza bacdu salafi salafkii qaarkood way baneeyeen lilmuusii lahu lilmuusaa lahu kan loo dardaarmay ayb kan loo dardaarmay xaggiisa ayay eh, fajawaza bacdu salafi waxay baneeyeen lilmuusaa lahu kan loo dardaarmay ay u baneeyeen riwaayatahu warintiisa canhu ninkaa u dardaarmay xaggiisa uu ka wariya can ilmuusiiba wahuwa halatun weyan wasawaabu anahu laa yajuusu sawaabkuna waa inaanay banaanayn wasiibu keligeed wax aanay ku banaanayn alqismu thaaminu qeybka sideedaad waa qeyb noocii ugu dambeeyey waa min aqsaami taxamul alwijaadatu waa wijaadadii wahiya masdarun liwajada wajada masdarkeedii wa muwalladun masdar markaa la dhaliyey wa gayru masmuucin min alcarabi carab aan laga maqlin qaala almucaafa bnu zakariya annahrawaaniy farcun almuwalliduuna faraca almuwalliduuna qowlahum wijaadatan ay dhaheen fima ukhida min alcilmi min saxiifati min gayri samaacin walaa ijaazati walaa munaawalatin min tafriiqi alcarabi bayna masaadiri wajada litamyiizi bayna almacaani almukhtalifati macaanida mukhtalifada say u kala soocaan baa marka ay macaanidan soo dhaliyaan qaala ibnu salaax yanii waxay ujeedaan yanii wuxuu ujeedaa qowlahum wajada daallatahu wujdaanan wa matluubahu wujuudan wa fi lgadabi mawjidatan ayb wafi lghinaa wujdan wa fi lxubi wajdan waxaasay u kala socsoocan midaan marka cilmiga ay ku tacalluqday wijaado dheheen marka wa hiya wijaadadu an yaqifa inuu dul istaago waayo calaa axaadiida axaadiid bikhadi raawihaa raawigeeda werinaayo fartiisa inuu ugu dul istaago laa yarwiiha alwaajidu kan helay ma werinayo falahu an yaquula inuu yidhaahdo ayuu leeyahay wajadtu aw qara'tu bikhadi fulaan hebel fartiis waxaan ku helay hebel fartii waxaan ku akriyay sidaabu dhahayayb wa hiya an yaqifa calaa axaadiida inuu dul istaago waay bikhadi raawiha uu ku dul istaago raawigeedii axaadiidtaa warinaya fartiisa ayb hayri lmucaasiri lahu raawigaasoo isaga aan la mucaasiroonin ayb ama la mucaasarooday laakiin aan la kulmin ama la kulmay laakiin aan waxba ka maqlin ama ka maqlay laakiin laa yarwiiha alwaajidu xaadiidtaasna ninkan helay aanu warinaynin laa yarwiiha uusan warinaynin alwaajidu midka helay xaadiidta ninka helay ma wariyo falahu markaa wuxuu leeyahay an yaquula inuu yidhaahdo qofkii helay wajadtu ow qara'tu bikhadi fulaan ow fii kitaabihi bikhadihi baan ku helay qaala xadaanaa fulaanu wayasuuqu lisnaada walmatna isnaadkii matnigiibuu kaxaynayaa ow qara'tu bikhadi fulaanin buu dhahayaa can fulaan hada aladii istamara calayhi alcamalu qadiiman waxadiian kan weeyaan marka midka camalka uu ku socday qadiiman waxadiian hor iyo dambaba wa min baabi almunqaici ayuu gelayaa wa fiihi shawbu itisaalin waa min baabi lmunqaic laba qofoon isa soo gaarin ama waxba iska maqlin baa kitaab nin arkay iyo kaga warinaya marka inqiaac min baabi linqiaac buu ka mid yahay wafiihi shawbun baa ku jira laakiin dheeh shawbu itisaalin itisaal dheehiis baa ku jira itisaal baraxiis yaa ku yar barxan ayb wajaazafa bacduhum qaarkood way xadgudbeeno way xeel dheeraadeen fa adlaqa fiiha wuxuu ku idlaaqay xadaanaa iyo ahbaranaa oo unkira waana lagu inkiray qaar baa waxay yidhaahdeen xadiidta wijaadada iyo lagu helo xadaanaa in lagu wariyaaba bannaan bay dheheen axaadiid marka saxiix muslim ku jirtaa jirta oo ijaadada marka ku dhacday ayb intuqidat bianaha min baabi lmaqtuuc ka qowlihi fi lfadaa'ili xadahanaa abu bakr bn abi shayba qaala wajadtu fi kitaabii can abi usaama can hishaamin can abihi can cashata in kaana rasuulu lahi sal slam layatafaqad yaquulu ayna ana alyowm alxadiid waxaa kaloo wariyey sanadkan lagu wariyey xadiid qaala lii rasuulula sal l slam inii la aclamu idaa kunti canii raadiya iyo xadiidkii tasawajanii lisitti siniin wa ajaaba rashiid alcataar biannahu rawa alaxaadiida halaaata min duruqin ukhraa mawsuulatin ilaa hishaam wa abi usaama duruq mawsuulana waa ku keenay ah, imaam muslim jawaab kalaa jirtuu leeyahy marka suyuudi wahuwa ana alwijaadata almunqadicata an yajida في kitaabi shaykhihi laa fii kitaabin can shaykhihi fatamal wijaadada munqaicada waxay tahay an yajida fii kitaabi shaykhihi sheekhiisa kitaabkiisa inuu helo laa fii kitaabihi can shaykhihi ayb ayb inaan u helin saas waaye buu leeyahay ayb waidaa wajada fii ta'liifi shaksin waidaa wajada haddii uu helo xadiian xadii fii taliifi shasin shasi taliifkiisa dhexdiisa qaala wuxuu dhahayaa dakara fulaan xadiid baad aragtay imaam kitaabkiisa ayaa ku dhex aragtay dakara fulaan ayuu dhahaya aw qaala fulaan ayuu dhahayaa ahbaranaa fulaan buu hebelkaa yiri wahada munqaicun laa shawa fiihi kan waa munqaic aan dheh ku jirin dheh show itisaal aanu ku jirin wahada kulluhu kan dhammaantiis idaa wahiqa oo hadduu ku kalsoonaaday biannahu khaduhu inuu yahay ow kitaabuhu wailaa falyaqul ha yira haddaan ku kalsoonaanin balaganii can fulaan ow wajadtu canhu ow qara'tu fii kitaabin ahbaranii fulaanun baan ka akhriyey annahu bikhadi fulaan ow danantu annahu bikhadi fulaan baan u maleeyey ow dakara kaatibahu annahu fulaanun buu sheegay ow tasniifu fulaanin aw qiila bikhai aw tasniifi fulaan waxyaabahaas siyaabahaas buu dhahayaa waidaa naqla min tasniifin hadduu kutub musanaf hadduu kasoo naqlinayo falaa yaqul yaanu dhihin qaala fulaanu ilaa idaa wahiqa bisixati nuskhati bimuqaabalatihi ilaa idaa wahiqa hadduu ku kalsoonaaday bisixati nuskhati nuskhada saxiixnimadeeda soo ugu kalsoonaanayaana bimuqaabalatihi muqaabalayntiisa sixideeda aw hiqatin bimuqaabalati hiqatin hiqa muqaabalayn teedii lahaa uu muqaabalayay iyada fain lam yuujad haadaa kan haddaanu helin walaa naxwuhu falyaqul ha yidhaahdo balaqanii can fulaan oo wajadtu fii nuskhatin min kitaabihi iyo wanaxwihi saa ha dhaho watasaamaxa akharu nnaasi dadka badankoodii way tasaahuleen fii hadihi alacsaari acsaartaani biljasmi bay ku tasaahuleen goyn fii dalika ay jasmiyaan min geyri taxarin iska fiirin la-aan dadaal la-aan wasawaabu maa dakarnaahu sawaabkuna waasaan sheegnay fain kaana almuaalicu qofka mudaalacaynaya hadduu yahay mutqinan in aada u itqaan badan laa yakhfaa calayhi aanu ka qarsoonanaynin haaliban sida haalibka asaaqidu waxa dhacay uunan ka qarsoonaanaynin awil muqayaru ama waxa la dooriyey aanu ka qarsoonaanaynin rajownaa waxaanu rajaynaynaa jawaaza aljasmi lahu jasminta banaana rajownaa waxaanu rajaynaynaa jawaaza aljasmi lahu goyn u gooyo u jasmiyo banaanaanshadeeda wa ilaa haada starwaxa kathiiru min almusanifiina fii naqlihim darteed baa marka in badanoo musanifiinta ka mida nuquushooda marka ayb ay ahaanaysaa ayb oo saa darteed marka in badanoo musanifiinta ka mida nuquushooda wailaa hada istarwaxa kathiiru min almusanifiina ayb waxay iska yacnii socodsiiyeen in badanoo musanifiinta kamida saas ayay yacni ku fududaysteen fii naqlihim naqligooda dhexdiisa oo iyagu maadaama ay yihiin dad aan saaqidka iyo shayga muqayarka iyo la dooriyey iyo aanu ka qarsoonaanaynin dhib ma laha ayb oo agtooda markaa dhib waa ka lahaan weysay weyse wailaa hada starwaxa kathiiru min almusanifiina fii naqlihim yani min kutub innaas tan bay marka iskaga tasaahuleyn iskaga socdeen markay kasoo guurinayaan kutubta dadka ayb maadaama saaqidka iyo muqayarka iyo ma ay fahmi karaan ayay iskaga soo guuriyaan saasoo kale ayb halkan marka eh, waxaa baraarujin u baahan wuxuu yidhi musanaf hadduu kasoo naqlinayo yousan dhihin qaala fulaan ilaa inuu ku kalsoonaanayo mana nuskhada waqtiyadan dambe hadda madbuucaad kutubtii waxay iska noqdeen waa la dabceeyaa dabcaadkaas marka qaarna waa iska tijaari aada uguma dadaalaan naska qaar dad culamaa ma taxqiijiyaan taxqiiq marka la leeyahayna macnihiisu waxaa weeyaan naska kitaabkaas makhduudkii laga soo guuriyo laga daabacay inuu noqdo in aada loogu dadaalo aada loo saxo oo dhowr asal inta laysu keen inta la muqaabaleeyey saa lagu saxay waagii marka dabacaadku ay soo bilaabmayeen daa daa'irooyinka iyo dad waaweyn oo culamaa joogi jireen mucalimi kitaabuu qoray risaale layidhaha maa cala almutasadiina litabci lkutub marka waagaasi de muxibidiin iyo ibn eh, axmed shaakir iyo mucalimi iyo xiliyadoodii aad baa waxaa loogu dadaali jiray dabcooyinka wax dabcaynta iyo taxqiiqa <clears throat> waqtigan laakiin iska tijaara maadaama ay noqotay qof aan cilmi lahayn baa inta loo dhiibaa kombyuutarka ku garaac la yidhaahdaa taasoo kale marka wax ka guurinteedu aaday khatar u tahay daaraha qaarna in wax laga guuriyaaba waxaaba laga yaabaa inay culimadiiba kutubtaas lahayd asalkeedii laga yaabo wax aynan dhigin in laga soo guuriyo marka waa khatar daalib cilmiga marka inuu iska fiiriya wa ama alcamalu bilwijaadati wijaadadoo lagu camal falo fanuqila waxaa lasoo guuriyey can mucdami almuxadisiina muxadisiinta badankood walfuqahaai almaalikiyiina iyo wageyrihim anahu laa yajuusu inuunan banaanayn ku camalfalkeeda wa can ishaaficiyi wanudaari asxaabihina jawaasuhu ayaa laga soo guuriyey wa qataca bacdu lmuxaqiqiina ashaaficiyiina waxay gooyeen muxaqiqiinta shaaficiyada qaar ka mida a biwujuubi alcamali bihaa wijaadada ku camalfalkeeda waajibnimadeeda inay waajibtaa cinda xusuuli thiqati kalsooni marka la helo agteeda wa hada huwa saxiixu kanaana saxiixu aladii laa yatajihu hadihi alasmaan alladii weeyaan kaas oo laa yatajihu aynan towjiihsamaynin oo wajiih aynan noqonaynin haadihi alasmaani wakhtiyadan ayruhu keyrkiisma muwajah ma noqonayo whada huwa saxiixu aladii laa yatajihu hadihi alasmaana hayruhu waqtiyadan marka heyrkeed maba towjiihsamayso si kale yani oo la yeeli kara male kutubtii wijaada unbaa lagu helaa ayuu ka wadaa waana lagu camal falaa ayb intaa marka wuxuu uga baxay ee taxamulkii iyo aqsaamihiisii alnowcu alkhaamisu walcishruun nooca labaatan iyo shanaad kitaabat alxadiidi wa dabduhu xadiidka qoraalkiisa iyo dabdintiisa wafiihi masaa-ilu baa ku jiro ixdaahaa masalada koowaad ikhtalafa salafu salafku waxay isku khilaafeen fii kitaabati alxadiidi xadiidka qoraalkiisa fakarihahaa daa'ifatun koox way karaahaysteen wa abaaxahaa daa'ifatun qolana way banneeyeen uma ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa jawaasiha banaanaanshadeeda wa jaa-a fi libaaxati banaana ibaaxadu waxaa ku timid wanahyi iyo nahyiga iska reebista xadiiaani laba xadii laba xadiid baa ku timid falidnu idinka liman khiifa see loo tawjiihinayaa marka falidnu idinka liman ayaa iskale khiifa nisyaanuhu liman iskale khiifa nisyaanuhu hilmaamitaankiisa looga cabsaday qof inuu ilooba looga cabsaday baa iskale idinka oo yani isagu iska qorto ayb wanahyu nahyiguna liman ayuu u laga reebaya yani umina laga aamin noqday wakhiifa loogana cabsaday itikaalahu inuu markaa yani itikaalo oo isku halleeyo yani marka wxuu leeya falidnu liman khiifa nisyaanahu nacam liman qofku ayaa iskale khiifa yacni loo cabsaday huwa isaga loo cabsaday nisyaanahu loogaga cabsaday hilmaankiisa wanahyu nahyigana liman umina wakhiifa tikaalahu nacam qof marka sidaa loogaga cabsaday ayb ow nahaa ama wuu reebay xiina khiifaxiina markii khiifa ikhtilaatuhu bilqur'aani ayb markii laga cabsaday qur-aanka inuu ku darmo waadina waa idmay shaaricu xiina umina markii taa laga aamin noqday qur-aankii iyo xadiidkii ama isku darmaan markii laga cabsanayo waa la reebay markii taa laga laga ammaan eh, noqdayna waa la ogolaaday xadiidka in la qoro uma calaa kaatibihi sarfu lhimmati ilaa dabdihi wa shaklan wa naqdan yumanu allabsu ayb ayb uma uma calaa kaatibihi kaatibkiisa qofka qoraya xadiidka sarfulhimmati himadii yani iilideeda waa inuu u leexiyo himadiisa ilaa dabdihi xadiidka dabdintiisa wa taxqiiqihi taxqiijintiisa shaklan shaqalka iyo wanaqdan iyo xaq qoraal iyo dhibicda ayb taas oo yu labsu labsiga loogaga aamin noqonayo dheh ayb yumanu laga aamin noqonayo macahumaa yacni shakligii iyo naqdigii dabdintoodii loogaga aamin noqonayo allabsu labsi iyo dhehgelid ayb oo xadiidkii marka inuu kelmadii kelmad kale inay u ekaato loogaga cabsanayo uma qiila waxaa layidhi inamaa yushkilu lmushkila inamaa yushkilu uma qiila waxaa la layidhi inamaa yushakilu wuxuu shaqlayaa almushkila ayb marka marka hore wuxuu kusoo bilaabay musanifku eh, xadiidka qoraalkiisa in la ogolaaday iyo in la karaahaystay eh, markaasuu tawjiihiyey waxa uu yidhi falidnu idinka limanba baa iy usugnaaday khiifa nisyaanuhu nisyaankiisa yacnii loo cabsaday wanahyu nahyiguna liman umina wakhiifa tikaanuhu qof markaa taa loogaga aamin noqday ayb loogana cabsaday inuu isku halleeyo oo xadiidka waa kuu qoran yahay iska dhaaf ha xifdinin ka isdhahayo ayb yaa loogaga cabsaday ayb ayb ama in la wanahyu nahyigu liman amina qofkii ka aamin noqday ayb liman amina nisyaana yani hilmaan ninkii ka aamin noqday wakiifa tikaaluhu loo cabsaday marka itikaalkiisana loo cabsaday inuu isku halleeyo loo cabsaday ayb oo yani isagiiba yani haddii in isku halleeyo qoraalkii oo xadiidkii markaa uu daryeeli waayo xifdigiisa iyo loo sidaas markaa laga cabsaday kaasaa iskale intaa kadib marka wuxuu yidhi uma calaa kaatibihi sarfu lhimmati qofka xadiidka qorayo dushiisa waxaa laga rabaa sarfulhimmati himadii iyo himaladiisa inuu u leexiyo ilaa dabdihi xadiidka dabdintiisa wa taxqiiqihi taxqiijintiisa shaklan iyo wanaqdan shaqal ahaan iyo dhibco ahaan kaasoo yu labsu dheh loogaga aamin noqdo ayb uma qiila waxaa la yidhi inamaa yushkilu wuxuu shaqlayaa almushkila wixii ishkaal gelayo wixii ishkaal gelinayo ayuu shaqlayaa wax kasta hadduu iska shaqlo lama rabo wixii ishkaal geli karo ishkaal ku imaan karo wax ishkaal gelin karo ayuu shaqlayaa wanuqila waxaa lasoo guuriyey can ahlilcilmi ahlucilmiga lagasoo soo guuriyey karaahatu licjaami dhibicsiinta nicitaankeeda walicraabi icraabka ilaa fi lmultabisi shayga yacni dheh gelaya maahane wa qiila yushkilu ljamiica kulligood waa shaqlayaana waa la yidhi wabilahi towfiiq sal alla sl ala nabiyina mxamedi wala alihi wsabi slm